قم ودع عنك وانطلق نحو الحقول واصفف الأقدام للمولى وجاهد للوصول قم ودع عنك الخمول وانطلق نحو الحقول واصفف الأقدام bini aadamku waxaad ogaataa qofku mar walba waa addoon laba midkoodun bay noqonaysaa imaa an yakuuna cabda lilaahi wa imaa an yakuuna cabda ligayr اllah inaad ilaahay addoon u noqoto iyo inaad alle cid aan ahayn inaad addoon noqoto labadaa ka bixi maysid لا تبالي بالنيام وبألوان الكلام واسمع القرآن للآفاق في جو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى caawa waxaynu qaadan doonaa darsi muhiim ah siduu sheekhu horeba uga dhawaajiyey maadaama oo ay noloshaynu inuu ay ku jirto cibaado cibaadadu inugu soo noqonayso salaad hadday noqoto qur-aan akhris hadday noqoto min anwaac alcibaada waa in noloshayna laga waayeen haddana waxaa laga maarmaan iyo muhiim noqotay inaynu qaadano cibaadadeena maxaa xaydaam iyo dabar u noqonaya cibaadadaynu la imanaynaa maxay cibaado ku noqonaysaa maxaanay cibaado ku noqonin waxaanu aad iyo aada ugu mahad celinaynaa fadiilatu sheekh alcallaama sheekh cuhmaan cali xuseen xafidahu llahu tacaala oo wakhtigiisii qaalig ahaa inoo soo huray ilaahay subxaana wa tacaala fii miisaani xasanaati ha ugu daro socodkaa sheekhu inoo soo socdaalay ee uu masaajidka inoogu yimid maalin aan maalinta ahayna ilaahay subxaana watacaala miisaanka xasanaadka hagu kaba sheekha haguna kordhiyo intayna soo xadiirtan ilaahay subxaana watacaala dembigeena ha ku dhaafo sheekhaan uga bixi doonaa falyatafadal mashkuuran wamaajuuran jazaaka allahu khayra yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ila waantum muslimuun wa tilka wasiyatu ibraahiima wayacquuba libaniih ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون خلق الله الجن والإنس لعبادته كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وفي ذلك شرفهم وعزهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة لأنهم بحاجة إلى ربهم walaa ghinan lahum canhu darfata caynin wa huwa haniyun canhum wa can cibaadatihim kama qaala tacaala in takfuruu faina allaha haniyun cankum wa qaala tacaala wa qaala muusa in takfuruu antum waman fi lardi jamiica faina allaha lahaniyun xamiid baaraka allahu fiikum qadar yar waxaynu dee iska xasuusin doonaa un dhammaanteen baa waxaynu wada ognahay oo ah allah subxaanahu wa tacaalaa shaygu inoo abuurayba wuxuu inoo abuurayba qofka bini aadamka ah na wuxuu badbaadaa marka uu garto ujeeddada rabbi ka lahaa abuuritaankaaga ilaahay subxaanahu wa tacaala muxuu kuu abuuray haddaad tahay bini aadamkaba amba dadkaba allah subxaanahu watacaala muxuu u abuuray jinka allah wa watacaala muxuu u abuuray malaa'igta limaada khalaqa allaahu lkhalqa qofku inta aanu fahmin xikmadda ku jirta abuuritaankiisa waxa uu noqonayaa qofku mid aan badbaadin oo saaqida amba guuldarraysta ayuu noqonayaa marka qofka muslimkii waa inuu fahmo ilaahay muxuu u abuuray ma xoolaynu u celinnaa ma guryaynuu u dhisnaa ma taageeruu inooga baahan yahay ba rabbi abuuriye ujeeddadeenna muxuu ka lahaa muxuu ilaahay jinka u abuuray muxuu alla u abuuray malaa'igta subxaanah wa tacaala marka qofku markuu garto ilaahay ujeeddaduu u abuuray ayaa wuxuu noqonayaa mid badbaada ujeeddada ilaahay inoo abuuray qur'aanka ayuu rabbi inoogu caddeeyey wamaa khalaqtu اljinna wاlinsa ilaa liyacbuduun jinka iyo insiga wax kale uma abuurin waxaan u abuuray uun inay i caabudaan inay i waxidaan waxaad u abuuran tahay waa licibaadati rabbik licibaadati rabbika weeye marka cibaado marka la leeyahay laba macnayo ubay yeelataa cibaadadu mar waa waxyaabahan aynu ku cibaadaysanayno salaadu waa cibaado soomku waa cibaado sekadu waa cibaado xajku waa cibaado cibaadadu mar kalena waxay noqotaa cibaadaysiga salaadaa cibaado tukashaduna waa cibaado salaadu waa cibaado tukashada qofku uu tukanayaana waa cibaado sekadu waa cibaado bixinta qofku uu bixinayaana waa cibaado xajku waa cibaado xajitaanka qofku uu xajayo amba cumraysigu cumraysanaya waa cibaado sadaqadu waa cibaado bixintuna cibaado weeye allah subxaanahu wa tacaalaa cibaadadan aynu caabudayno waa waxa keliya ee rabbi xaqa inoogu leeyahay xaqa ilaahay inagu leeyahay subxaanaه wa tacaala waa cibaadada bini aadamkuna wuxuu guuldaraystaa markuu la iman waayo xaqii uu alle ku lahaa xaquu rabbi ku lahaa markuu la iman waayo amba xaqii rabbi uu ku lahaa xaqii uu rabbi ku lahaa marka uu rabbi iyo cid kale ka dhexaysiiyo waana marka keliya addoonku uu rabbigii abuuray dulmiyo macnaha qofku wuxuu isweydiin karayaa oo laga yaabaa fahamka dadka qaarkood inay ku adkaato siday suurtagal u tahay qofku rabbigii abuuray ee weynaha ahaa miyuu dulmiyi karaa haa ilaahay subxaanahu wa tacaala xaq buu inagu leeyahay xaqa uu inagu leeyahay waa inaynu caabudno nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam xaalad kastuu ku sugan yahay oo saxaabadiisu la joogaan waxa uu caddayn jiray waxa waajibka ku ah waxa ka reeban iyo waxay habboon tahay inay la yimaadaan rasuulku isagoo dameer saaran dameer buu fuushan yahay mutawaadic buu ahaa isla weyni iyo faan shakhsi lagu yaqaanay muu ahayn dameer buu saaran yahay dameyrka waxaa la odhan jiray cufayr magaciisa cufayr baa la odhan jiray isagoo rasuulku dameerkii saaran ayaa wuxuu fangeliyey oo dameerkii ku qaaday oo la raacay saxaabi la odhan jiray mucaad ibnu jabal rasuulku sala allaahu calayhi wasalam iyadoo mucaad uu la saaran yahay dameerkii ayuu su'aal weydiiyeyoo xadiidka macnihiisu ahaa atadri ya mucaadu maa xaqu اllaahi calى اlcabiid wamaa xaqu اlcibaadi calى اllah mucaadow ma taqaanaa ma garanaysaa xaqa ilaahay ku leeyahay addoommadiisa rabbi xaqa uu ku leeyahay addoommadiisa ma taqaanaa qultu allaahu wa rasuuluhu aclam waa dhaqankii asxaabta rasuulku markuu wax weyddiiyo waxay ugu jawaabi jireen allaah iyo rasuulkiisa ayaa ku cilmi badan su'aashaa jawaabteeda allana wuu kuu waxyoonaya rabbaa kuu sheegaya rasuulku wuxuu idhi sala allahu calayhi wasalam fa inna xaqa allaahi cala alcibaadi an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shaya a xaqa ilaahay addoommadiisa ku leeyahay waa inay caabudaan kow laba wa an anlaa yushrikuu bihi shay-a iyo inaanay la imanin haba yaraatee wax shirki la yidhaahdo amba shirki weyn ha noqdo amba mid yarba ha noqde wa xaqu lcibaadi calaa markay inta la yimaadaan addoommaduna xaqay alle ku yeelanayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa isa saaray inuu addoommadiisa abaal mariyo markay xaqiisa gutaan wa xaqu lcibaadi cala allaahi idaa facaluu daalika an laa yucadibahum xaqa ilaahay ku leeya addoommadiisuna waa inaanu markaa cadaabin weeye idan xaq baa lagugu leeyahay xuquuqdu way fara badan tahay xaqa rabbi kugu leeyahay waxa weeye amba uu inagu wada leeyahay an nacbudahu walaa nushriku bihi shay'a inaynu alla caabudno shirkina aynaan la imanin wa an laa yushrikuu bihi shaya shaya wa nakira fii siyaaqi nafy cumuum waxbaba cidnaba inaanad cibaa xaqa ilaahay u leeya ku leeyahay aanad cidnaba waxba ka siininba ogoobay bani aadamku waxaad ogaataa qofku mar walba waa adoon laba midkoodun bay noqonaysaa imaa an yakuuna cabda lilaahi wa imaa an yakuuna cabda ligayr اllah inaad ilaahay addoon noqoto iyo inaad alle cid aan ahayn inaad addoon noqoto labadaa ka bixi maysid sharaftuna waxay ku jirtaa inaad alle addoon noqoto subxaanahu wa tacaala taasay ku jirtaa ambiyadu siday u dhan yihiin waxay ummadahooda farayeen way amrayeen inay cibaado la yimaadaan shirkina iska ilaaliyaan marka addoonku inuu rabbigiisa dulmiyo maxaa u daliila allah subxaana wa tacaala markuu ka warramayey luqmaan luqmaan inankiisii muxuu ku yidhi yaa bunaya laa tushrik biاllaah ina shirka la dulmun cadiim shirkigu waa dulmi weyn ah oo cidda la dulmiyaya alla weeyaane dulmiga iska ilaali asalka ereyga dulmi marka la fasirayo waxa la yidhaahdaa dulmi wuxuu waxa weeye wadcu shayi bikayri mowdicihi shayga in la dhigo meel aan meeshiisii ku habboonayn shirki markaad la timaado ibaadada rabbi baa xaqu lahaa cid kale xaqu ma laha laga soo bilaabo malaa'igta ambiyada iyo rususha allaahunbaa cibaado xaqu leh marka cibaadadii xaqa alla u lahaa markaad cid kale aad wax ka siiso amaba aad caabuddo ogoobay dulmi baad la timi oo cibaadadii waxaad dhigtay meel aan meesheedii ahayn ambiyada ilaahayna dhammaantood sidaasay ahaayeen bal rabbi subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaati dadka alla rumeeyayow ka baqa alle ka baqashadiisa xaqa ah walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun hana dhimanina idinkoo muslimiina mooyaane qofku inuu islaamnimo ku dhinto ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuunbaa karsiin kara khaatimada war uma hayno laakiin aayadda macnaheedu waxaa weeye inaynu innagu ilaahay diintiisa qabsanno oo aynu islaamnimada ku dadaalno deedeeta fahamka islaamnimada aynu fahamnay iyo haysiga diinteenna si adag aynu haysannaa waxay ilaalin inooga noqon doontaa in layna fitneeyo ilaahay subxaana wa tacaala markaa waxaynu ka rajaynaynaa inuu islaamnimadii markaa inagu dilo ambiyadu dhammaan way u dardaarmayeen ummadahooda iyo ehelkoodaba gaarnimo wa wawasaa bihaa ibraahimu bani ibraahim wuxuu u dardaarmay si gaara addoonnimadiisii wa yacquub iyo nebiyullaahi yacquub yaa baniya ina allaha astafaa lakum ddiin ilaahay diin buu idiin dooray ee falaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun qofku waa inuu islaamnimada ku dhintaa wey jinka iyo insiga iyo malaa'igtana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu abuuray un licibaadatihi cibaadada rabbigaa bay ku jirtaa sharaftaada iyo cisigaaga iyo badbaadadaada iyo wanaagaaguba adduunyada iyo aakhiradaba waayo rabbi baynu u baahan nahay ee isagu inooma baahna ilbidhiqsi kama maarmi karo allah subxaana wa tacaala innaga iyo cibaadadeenna midnaba uma baahna in takfuruu fa ina allaha haniyun cankum haddaad gaalowdaan ilaahay subxaana wa tacaala kii idinka kaaftoomay weeye hani buu alleyay subxaana nebiyullaahi muusa calayhi salaam isagoo qoomkiisii la hadlayay muxuu yidhi sidoo alla sheegay rabbi in takfuruu antum waman fi lard haddaad gaalowdaan idinku reer bani israa'iiloo saa u dhan tihiin iyo kuwa adduunyada joogaaba qofna aanu ka hadhin antum waman fi lardi jamiican baa lagu sii adkeeyey idinka iyo inta adduunyada joogaaba dhammaan haddaad gaalowdaan fa inna allaha lahaniyun xamiid ilaahay subxaana wa tacaala ka idinka kaaftoomay ee idinka deeqtoomay ee in la mahadiyo xaqa ule weeye rabbi subxaana wa tacaala markaa cibaadada marka laga hadlay oo dadkeenna badankoodii loogu taagla'yahay salaaddii in badani aanay la imanayn oo aanu sowmkii lala imanayn oo iyadoo awood loo leeyahay xajkii aan lala imanayn oo in badani iyadoo ilaahay maal gacanta u geliyey aanay bixin karaynin wuxuu alla ku waajibiyey beesadaha ahaa cibaadadani waa sharafta qofka haddaba alcibaada maxay tahay cibaado waxaa la yidhaahdaa in rabbi loogu dhowaado isagu wuxuu sharciyeeyey ataqarubu ila allaahi bimaa sharacahu cibaado waxay noqonaysaa cibaado markaad alle ugu dhowaato wuxuu ilaahay isagu sharciyeeyey amba jideeyey ee ah camallo la sameeyo hadallo hadalladaasi amba qaar carabka aynu kaga dhawaaqno ha noqdaan amba qaar quluubteenna ku jiraba ha noqdaan saynu hore u soo sheegnay cibaadaduna waa xaqullaahi calaa khalqihi weeyi cibaadada faa'iida ka dhalanaysa ile qofku camal markuu sameeyo waxbuu ka faa'iidaya faa'iidada ka dhalata cibaadadaada aduunbaa helaya adiga ayuunbaa ku intifaacaya markaa dadku afar qolay noqonayaan cibaadada marka le dadkuba asalkooduba afartaa qolo ma dhaafaan afartaa qolo waa inaad noqotaa qofka ugu wanaagsan afartaa shakhsi maxay yihiin qaar waxay diidayaan ilaahay cibaadadiisa faman abaa an yacbud allaha fa mustakbir waa mid ilaahay cibaadadiisa ka kibray oo ka santaagaya oo diidan waa qof gaaloobay weeye ka labaad alle wuu caabudayaa laakiin alle iyo cid kaluu wada caabudaya kaana maxaa la yidhaha mushrik baa la yidhaahdaa ka hore waa mustakbir cibaadadii ilaahayba wuu diiday subxaanahu wa tacaala ka labaadna wuxuu yahay allah buu caabudayaa laakiin cid kaleu la caabudayaa isna waa mushrik laba qofka saddexaad alle ayuu caabudaya waa man cabada allaaha waxdahu rabbi keligii buu caabudaya laakiin muxuu ku caabudayaa bikayri maa sharac bikayri maa sharac waxaanu alla jidaynin ayuu ku caabudaya kaana maxaa la yidhaahdaa waa mubtadic bidcooleh waa bidci kay odhan jireen soomaalidu bidci hebel waa bidci mubtadic wey saddex qof baynu hayna qof kale allaah buu caabudayaa wuxuu ku caabudayaa alla wuxuu jideeyey uu sharciyeeyey kaana maxaa la yidhaahdaa almu'minu almuwaxid waa qof mu'min oo muwaxid ah afartaa qof bini aadamku kama baxaan inuu rabbi cibaadadiisa diido waa mustakbir inuu alle iyo cid kala wada caabudo waa mushrik inuu alle caabudo laakiin uu ku caabudo waxaan alla jidaynin waa mubtadic inuu alle caabudo keligii wuxuu sharciyeyna ku caabudo waa mu'min muwaxid ah afartaa qof marka waa inaad noqotaa qofka alle caabudaya ee ku caabudaya alle wuxuu sharciyeeyey ee mu'minka ah ee muwaxidka ah cibaadadu waxaa la yidhaahdaa waa daruura daruura waxaa weeye wixii aanu qofku ka noolaan karin sidaad cuntada iyo biyaha iyo baadka aynu ugu baahannahay iyo hawadan aynu neefsanayno ayay cibaadaduna inuu tahay allah subxaanahu wa tacaala markaa dadka ma odhanin cid waliba siday doonto ha u cibaadaysato waxay doontana hala timaado ilaahay inooma tala saaranin oo innaga inooma daynin sidaynu u caabudi lahayn isaga ayaa inoo tilmaamay oo inoo jideeyey sidaynu isagoo u caabudayno cibaadada waa alla raalli ka wa tacaala rasuul buu alla soo diray rasuullo qaar aynu magacyadooda naqaano qaarna aynan magacyadooda aqoonin tiro badan qaar aan maaragtay aanu alla allaba inoo sheegin subxaana wa tacaala cibaadadeenni marka waa inay tahay mid ilaahay raalli ka yahay ilaahay diintiisana waafaqsan kutubtan uu alla soo dejiyey subxaana wa tacaala se u dhantay waxay ka hadlayaan ilaahay cibaadadiisa subxaana wa tacaala rabbi muxuu yidhi walaqad bacanaa fii kulli ummatin rasuula ummad walba waxaanu u diray oo aanu ka dhex saaray rasuul rasuulkaasi muxuu laha muxuu ugu yeedhayey muxuu ugu baaqayey an icbudu اllaah wajtanibu daaquut alla caabuda kana fogaada cid aan alle ahayn oo xadgudubtay amba xaddaaftay inaad caabudaan rabbi keligii caabuda subxaana wa tacaala aayad kaleo qur'aanka aanka ka mida ah, allah wuxuu ku yidhi subxaana wa tacaala wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayh annahu laa ilaaha ilaa ana facabuduun allah wuxuu idhi subxaana wa tacaala isagoo nebi muxamed la hadlaya walaqad arsalnaa min qablika min rasuul wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin nebi muxamedow adiga hortaa rasuul mabaa dirin ilaa nuuxii ilay haddaanu diray waxaanu rasuulkaa u waxyoonnay annahu laa ilaaha ilaa ana aniga mooyaane ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro ee facbuduun aniga uuni caabuda dhammaan waa rasuuladu alla diray oo dhan subxaana wa tacaala haddaba rasuulladii ilaahay maxay inoo caddeeyeen rasuullada ilaahay waxay caddeeyeen cibaadada rabbi kutubtiisana alla wuxuu ku soo dejiyey in alla la caabudo haddaba qofku haddii uu caabudo cid aan alla amba isaga waxay la noqoto uun siday la noqoto uun inuu cibaadaysto ambaba naftiisu waxay doonto uun ambaba naftiisa iyo shayddaanku waxay u qurxiyaan uun hadduu la yimaado yidhaahdo waan ku cibaadaysanayaa waa qof lunsan run ahaantii taasina cibaado ma aha waman adallu miman ittabaca hawaahu bikayri hudan min allah allah wuxuu leeyaha kan lumitaan badanba ka baadinnimo badan qofka raacay hawadiisa uun isagoon ilaahay hanuunkiisa qaadanin subxaana wa tacaala idan qofku ogoobay markuu diinta uu arko uun aniga waxay ila tahay amba hebelba ay la ahayd khatar buu gelayaa cibaado markaad samaynayso cibaadada waaad inaad isweyddiiso ma ilaahay baa ina allah baa ina faray rasuulkiisu miyuu ina amray rasuulku miyuu la yimi sidee ayuu ula yimi intee ayuu kala yimi halkee ayuu kula yimi xilligee ilan cibaado marka laga hadlayo waxaa la eega waxyaabahaasoo dhan alkamiya oo xadka laga imanayo sida loola imanayo qadarka lagala imanayo goobaha qaarkood maalan markaa qofku ma cibaadada waa inaad daba taagnaato uun adugu kitaabka ilaahay iyo sunnaha nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh bini in badanoo ka midi iyaga waxay la noqoto uun ee ay iska jeclaysaanunbay cibaado ka dhigtaan nimanka kiristaanka la yidhaha kamidaba iyo cid kasto lunsan xataa firaqa ummadan qaar kamida ah ayaa sidaasoo kale u lunsan waxaan ilaahay sharciyeynin inaad tidhaahdo inaad tidhaahdo allaan ugu dhowaanaya alle ugu dhowaan maysidee alle ayuu kaa fogeynaya amba alla ayuu kaa dheeranaya subxaana wa tacaala ibaadadu hadaba ilaahay uu jideeyey amba sharciyeeyey waxay ku dhisan tahay aasaas sees bay leedahay tiirar bay leedahay dawaabid waa waxaanaynuu bixinnayo waa waxyaabo dee maaragtay ay ku suga ku dhismayso oo haddii waxyaabahaa la waayo cibaadadaadaasi aanay cibaadaba ahayn kow asalka cibaado marka laga hadlayo cibaado maxay tahay waxa weeyaan waxay culimmadu yidhaahdaan cibaadadu waa tawqiifi tawqiif macnaheedu waxa weeye cibaadada layskama bilaaban karo qof waliba siduu doono ulama iman karo ra'yiga iyo waxay la tahayna cibaadadu meel kuma laha bal ee cibaado cidda sharciyaysay ee jidaysay allaahu weeye amba waa rasuulkiisa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh rabbi muxuu ku yidhi nebi muxamed isagoo la hadlaya fastaqim kamaa umirta u dhaqan oo ku toosnoo sida lagu faray adiga iyo waman taaba macaka adiga iyo cidda ku raacdayba ee alla u noqotayba walaa tadqaw hana xadgudbina mar kale allah wuxuu yidhi rasuulkiisa isagoo la hadlaya uma jacalnaaka calىa shariicati min alamr dariiq cad oo ilaahay diintiisa ka mida ayaanu ku duldhignay fatabichaa raac dariiqaa raaca amar baa rasuulka la siiyey amarkaasuna wuxuu keenayaa waajib wاlmru yaqtadii alwujuub fatabichaa raac kaa raac walaa tattabic ahwaaءa aladiina laa yaclamuun ha raaci nebi muxamedow salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxyaabaha ay iska doonaan amba ay iska jeclaadaan kuwa aan waxba garanaynin waa nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam idan adigu markaad camal kasta la imanayso waxaa taa niyo camalkaygan yaan kaga dayanaya ilaa addoon baan ahay addoonkuna amar la siiyo uunbuu ku socdaa yaa i faray ma alleh ma rasuulkiisa salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi hadaan ku dhaha un gidaarka la dhaco iska jaflayso oo iska haleelayso oo alla ugu dhowaanaysa waa inaad dee waxaan iska eegtaa tira waraxayaa ee faran maxay tahay ayb marka u cibaadadu ra'yiga meel kuma leh niyo dee way wanaagsan tahay oo kanaa ila qurux badan sidaynu u ila qurux badan waxaasoo dhani sax waxaad u tukanaysaa sidii nabiyulaahi moxamed u tukaday salawaatu wasalaamu calayh saluu kamaa ra'aytumuunii usalli waxaad u tukataan sidaad aragteen anigoo u tukanaya salaaddii nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xaraf ma maqna siduu tukan jiray wuxuu akhriyi jiray hadday qur iyo hadday adkaar tahay siduu u rukuuci jiray siduu sujuudi jiray gacmaa halkuu dhigi jiray adkaartu la iman jiray xaraf ma maqna adugu lama iman kartid waxaan rasuulku lama iman kuma cibaadaysan karo waxaan rasuulka ilaahay ku cibaadaysan haddaynu ku ibaadaysanna ku cibaadaysannana wax alla waxay taraysaa ma jirto oo aan dembi ahay shardiga labaad amba daabidka labaad cibaadadan aynu samaynayno waa inaynu alla dartii ula jeedna subxaanahu wa tacaala an takuuna alcibaadatu khaalisatan lilaahi tacaala cibaadadu waa inay saafi ka tahay oy nadiif ka tahay wax kasta oo shirki ah waa inaanu ku larhmin waxyaabaha la yaab kale markaad qur-aanka akhriyayso nebiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa allah wuxuu yidhi qul innamaa ana basharun milukum nebi muxamedow waxaad dadka ku tidhaahdaa eeod u sheegtaa anugu waxaan ahay marka dadnimo laga hadlayo qof idinka idinla mid ah laga hadli maayo nebinimada iyo rasuulnimada iyo darajadan ilaahay uu siiyey waa gaar laakiin dad marka laga hadlayo qul innamaa ana basharun milukum yuuxaa ilaya annamaa ilaahukum ilaahun waaxid waxaa la ii waxyooday allaha aad caabudaysaan inuu rabbi keligiiya annamaa ilaahukum ilaah maxaa la yidhaha af carabiga ilaah waa macbuud weeye macbuud ilaah waa ficaal wax la yidhaahdo weeye ficaalun bimacnaa mafcuul innamaa ilaahukum ay macbuudukum ka cibaadada xaqa idinku leh ilaahun maxaa rabbi aayadda ku xidhay fii aakhiri suurati اlkahfi faman kaana yarjuu liqaa'a rabbih qofka filaya ee yaqiinsan ee rumaysan rabbi la kulankiisa falyacmal camalan saalixa ha sameeyo camal wanaagsan walaa yushrik bicibaadati rabbihi axadaa cibaadada rabbigiina qofna yaanu ugu sharig yeelin qofna yaanu walaa yushrik bicibaadati rabbii axada wa nakira fii siyaaqi اnahy axad amba malag ha noqdo amba nebi ha noqdo amba rasuul ha noqdo cibaadada alle subxaanahu wa tacaalaa khalqiga ilaahay uu abuurayee makhluuqa ahi waxba kuma laha walaa yushrik bicibaadati rabbii axada cibaadadu markaa waa inay noqoto khaalis waa inaanay waxba dhex gelin nadiif hadday cibaadada wax kaa dhex galaan amba waxoogaa isyara tus dad baa ku arkaya salaada qurxi amba nin weyn baa tee maxaad tukan weyden yaa lagu odhan amba nin weyn baa tee maxaad soomi weyday amba taajir baa tahayee si lagu yidhaahdo xaaji u xaji hadday kaa noqoto way kala daadanaysaa cibaadadu waa inay alle darti kaa tahay falyacmal camalan saalixa maxaa la gudboon qofka muslimka ah waxaa la gudboon inaynu fahamno mataa yakuunu alcamalu saalixa goor amalku uu noqonayaa camal wanaagsan ila camal wanaagsan dadka la kaalayuun baynu leenahay amal saalixa la kaalaya war camalkan saalixa ilaaha iyo rasuulkiisuba ina faraya shuruudihiisu waa maxay maxaa u shuruudo ah camalka saalix ee wanaagsani laba shardi buu leeyay haddii labadaa shardi mid ka mida la waayo dabayshaa qaadaysa koow waa inaad alla darti ula jeeddo camal kastoo wanaagsanood samaynayso shardiga labaad waa inuu camalkaasi yahay mid toosan oo waafaqsan kitaabka ilaahay iyo sunnaha nebiga salawaatu ullahi wasalam aleh ay yakuuna sawaaba bay culimmadu yidhaahdaan kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka waa inuu waafaqsan yahay ayb haddaba cibaadadii khaalis ilaahay dartii waa inay noqoto rabbi keliga aynula jeedno hadday cibaadadeena wax kale dhex qaadaan oo allah cid aan ahayn aynu wax ka siinno way baaba'aysaa walow ashrakuu la xabida canhum maa kaanuu yacmaluun waa camal kastoo wanaagsan hadday alla u shariik yeelaan waxaa ka baaba'aya wax kastooy samayn jireen ambiyada ilaahay dhammaantoodna sidaasuu u sheegay haddii cibaadada shirki la dhexgeliyo cibaadadu inay baaba'ayso rabbi intuu dhaartay baa wuxuu ku yidhi nebiyullaahi muxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh walaqad uuxiya ilayk wallah waxaa laguu waxyooday nebi muxamedow adiga iyo wa ila aladiina min qablika adiga iyo kuwii kaa horreeyeyba waxaa loo waxyooday lain ashragta layaxbadanna camaluk haddaad shariig yeesho in camalkaagu baaba'ayo waa nebiyullaahi moxamed walatakuunanna min alkhaasiriin laa ilaaha ila allah weliba waxaad ka mid noqon doontaa kuwa khasaaroobay mid ka mid ah bal illaaha facbud rabbi keligii caabud bal illaaha facbud fucuulkii baa taqadumay sooma allaha bal illaaha facbud wa kun min ashaakiriin noqona kuwa alla u mahad celiya subxaanah wa tacaala tiirka saddexaad cibaadadan waa inay tahay mid aynu cidda lagaga dayanaya ee laga qaadanaya waa rasuulu llaahi muxamed sala allahu calayhi wasalam cid kale cibaadaha ka qaadani haddii cidda ku baraysaa ay ku baraysaa rasuulka ilaahay iyo allaahunbay kaaga sheegaysaa rabbi muxuu yidhi laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana rasuulka alle waxaa idinku sugan ku dayasho wanaagsan uswa qudwa mar kale muxuu alla yidhi subxaana wa tacaala wamaa aataakum arasuulu fakhuduuh wuxuu rasuulka alla idinla yimi qaata idin siiyey wamaa nahaakum canhu fantahuu waxaa rasuulka ilaahay idinka reebana ka joogsada ha la imanina eeg haddaad socoto uun waa musiibo haddaad socoto waa inaad camalkaaga miisaan saarto rasuulullaahi moxamed sal alla alay wasalam muxuu yidhi man camila camala laysa calayhi amruna fahuwa radd qofka sameeya camal aan kaayaga ahayn diintayada aan ka mid ahayn fahuwa raddun ay marduudun calayhi isaga ayaa dib loogu celinaya xataa cid hore kaga daya xataa haddaanu camalkaasi asal ku ilaahay kitaabkiisa iyo sunnaha nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh amaam allah markaad alle hor tagto waa marduudun calayk adigaa dib lagugu soo celinaya riwaayo kale waman axdaa fii amrina haada maa laysa minhu fahuwa raddun cajiib wuxuu yidhi markaa rasuulku sala allahu calayh wasalam salluu kamaa ra'aytumuunii usalli u tukana sidaad aragteen anigu u tukanaya markaa qofka muslimkii waa inuu diraaseeyo uu yidhaahdo rasuulka ilaahay siduu u tukan jiray salawaatu ullaahi wasalaamu calayh weysada ka soo bilow siduu u weysaysan jiray soo wad salaadii siduu ula iman jiray salaadda nebigu halkay ka bilaabmi jirtay siduu isu taagi jiray qiyaamka sidee ayuu u rukuuci jira ila qofku dad badan oo salaad tukanaya ayaanay salaadoodu salaadba ahayn qaar inaga fadli badan axad min asaxaaba ayaa rasuulka ilaahay ku ag tukaday salawaatu ullaahi wasalaamu calayh rasuulku masaajidkuu fadhiya saxaabigu salaaduu galay rasuulka markuu u yidhi salaamay buu wuxuu yidhi irjic fasalli fa innaka lam tusalli war oo tuko maa tukanine maa tukan idan macnaa salaadda haddii khalkhal ku jiro sidaad doontaba aad u haysatid inaad salaaddii tukatayo waa salaad la'aan weeye irjic fasalli fa innaka lam tusalli ayib salluu kamaa ra'aytumuunii usalli ayaa rasuulku yidhi salawaat ullaahi wasalaamu idan waa inaynu salaadeenna saxno marka kitaabu salaad laga hadlayo culimmadu weydii la joogtaa waa inay saxaan waa inaad ogaataan halkay salaaddii nebigu ka bilaabmi jirtay war ha ka bilaabina meelaa nebigu salaadda aanu ka bilaabi jirin soomaalida way ka bilaabaan weytu usalli farda salaati اlcishaa'i arbaca rakacaatin adaan lilaahi tacaala muqtadiyan rasuulka salaadiisu allahu akbar ayay ka bilaabay kuna xirmi jirtay niyada marka laga tago salaada taxriimkeedu waa allaahu akbar taxriimuhaa altakbiir wa tasliimuhaa wa taxliiluhaa altasliim siduu rukuuci jiray fadhiga markaa ku tukanaysaan kuraasidaa beryahan dambe inoogu badan oo jilbaha laga wada galay raggii nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh faras buu ka dhacay u dhaawacmay fadhi buu rasuulku ku tukaday waa inaad baadhaan oo culimmada weyddiisaan war markii rasuulku dhaawacmay uu faraska ka dhacay uu fadhiga ku tukaday siduu u tukan jiray nin weliba kursi buu iska dhow taalinayaayoo socod buu masaajka ku yimi oo salaaddii isaguu fadhiyu xidhanaya rukni dhan baa meeshii ka maqan adigoo qiyaamka karay karaya haddaad fadhiisato adoo fadhiyo aad xidhatood allaahu akbar tidhaha salaadaadaasi waxba kama jiraan salaadba maaha ma saxta socod baad ku timi masaajidka haddaad taagnida kari karaynin adoo taagan salaadaada xidho qiyaam waad xidhato halkaasuu sheekaynayaa lamiduu <laughs> ka soo tallaabay halkanoo sistaawidugu sugayo kursi waa la nasanaya nasal ullah alcaafiya waxaa u badanay axkaam badan inaynu iska saxno salluu kamaa ra'aytumuunii yusalli xajkii markii la taagnaana rasuulku muxuu idhi sala allah alayh wasalam khuduu cannii war aniga iga qaata acmaashiinna xajka sa xajka u gudanaysaan aniga iga qaata dayib iyo adilo kaloo fara badan waajib markaa waxa ah cidda ku dayashadeedu ay waajibka inagu tahay waa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wujuubu اliqtidaa'i birasuuli اllaahi salى اllahu calayhi wasalama duuna siwa cid kale oo ku dayashadiisu ay waajib kugu tahay ma jirto waa dhiman doonnaa muslimiin inaga horreeyo fara badna way dhinteen rasuulku wuxuu inoo sheegay uun qabriga ayar amba iilka ayar marka layna gelinayo waxaa layna weydiinayaa saddex su-aaloodoo quraaun inay tahay rabbigaynu caabudi jiray diintaynu haysanay iyo rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh cid kaloo lagu weydiinaya ma jirto daliilkaa la eegta daliilka uun eego sheekh fulaan iyo hebel fulaan iyo madhab fulaan wax adugu hadday sharciga sunnaha waafaqaan sax weeye dhib ma laha laakiin cidday waajibka kugu tahay kudayashadeedu waa rasuulka ilaahay hadii sidii dhaqankii soomaalida aad tidhaahdo aw hebel muu odhan amba aw hebelba muu samayn jirin war waxaasi sax maaha cibaadadu usuusheeda waxaa ka mida waxay leedahay way xadaysan tahay xilli la imanayo iyo qadar lagala imanaya ayay leedahay cibaadadu wakhti lala imanayo iyo tiro iyo xaddiga lagala imanayo tusaale waxaynu soo qaadanaynaa salaada rabbi muxuu yidhi inna asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta salaaddu waxay ku tahay muuminiinta dushooda kitaa waajib la xadeeyey bay ku tahay salaadu xilli bay leeyihin salaaddii maqhrib xilli baynu tukannay salaaddaa maqhrib xilligeeda daqiiqad amba laba daqiiqadood amba shan daqiiqo wax ka yar ayadoon soo gelin haddaynu xidhanno baadil bay noqonaysaa salaadaan jirin bay noqonaysaa salaadda wakhtigeeda waa inaynu gallo wakhtigeedana waa inaynan ka saarin cibaadaadkeenoo dhani ma khaldami karayaan tawqiidyadan iyo waxa lagu mash waxaan ilaahay inaguma addoonsan dhammaan cibaadaadkeennu waxay ku xidhan yihin wax qofkeenna wax yaqaan iyo keenna wax baraniba ay garan karaan waa cadceeddii waagu intaanu baryin salaadda suxba tukada markuu fajriga halkaa soo gaadho cadceedda duhurka ha timaado ha yaro laalaadsato casarka halkaa ha gaadho maqhribka ha dhaco cishaa'iga shucaaco ha caddaado ha madoobaado meeshaa ka baxo salaada cishaa xilligaa tukada xajkii soomkii bishii bilatee mar kale dhammaan ilaahay wuxuu inagu xidhay xilliya aynu wada garan karayno qof waliba uu garan karayo xajkii xilli gaara un baynu xajnaadee alxaju ashhurun macluumaat xajku waa biro la yaqaan ba alla yidhi subxaana wa tacaala dee soom ma xajno muxaramna ma xajno safarna lama xajo xajku bilaha gaarkuu leeyahay haddaynu dhaahno xajka xiliyadan xagaabuu ku beegmayo kulayl baa inagu dila e bilaha qabooba aynu sooranno waxaaba laga yaabaa inaynu ku gaalownaba iska daaba haddaynu waxaa kuba fakeraba amba aynu sheegnaba ayb ramadaantu xilli go'aan bay leedahay shahru ramadaan aladii unsila fiihi alqur'aanu hudan linnaasi wa bayinaatin min alhuda waalfurqaan faman shahida minkum shahra falyasumhu ibaadadu xilligeeda xilli aan ahayn ma ansaxdo waa inay xilligeeda ku ansaxdo sakaduna waa la mid xawlka waxa la yidhaahdo ee la tirinayo waa in bilahan dayaxa ah ee amba hijriga ah waa inaynu tirsanno sekada oo sekada aanad ku bixinin bilahan kiristaanka amba miilaadiga ah oo haddaad bilahan disembar iyo ogast inaynu joogno iyo kuwa aad ku tirsato waxaa soo bixi doona saddonkii ba sanadani inuu meesha ka baxo sekadiisii la waayo halis weeye sekadaada ramadaan ilaa ramadaan shabcaan ilaa shabcaan muxaram ilaa muxaram biraha muslimiintaa ku calaamato oo ku astayso oo ka dhiga weeye ayb usuushan amba aasaaskay cibaadadu ku dhisan tahay waxa weeye allah subxaanahu wa tacaala cibaadadan aynu cibaadaysanaynaa waa inay ku taagan tahay jeclaan aynu alla jecel lahay subxaanahu wa tacaala maxabba iyo isu dhuldhigid calaa maxabbatillaahi wa dullilah inaan allena isu dullayno oynu addoon u nahay muujinno jecel lahayna waa inaynu alle ciqaabkiisa ka baqanayno abaalmarintiisana waa inaynu rajaynaa dadka wanaagsan allah markuu ka warramay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi ulaa'ika yadcuuna yabtaquuna ilaa rabbihim ilwasiila kuwa wanaagsani alla caabudaya subxaana wa tacaala rabbigood waxay ku raadinayaan waxay ugu dhowaadaan weliba waxaa sii raadinaya ayuhum aqrab wa yarjuuna raxmatah waxay rajaynayaan ilaahay naxariistiisa wa yakhaafuuna cadaabah cadaabka allana way ka baqanayaan waa inaynu ku dhex bayna arajaa'i waalkhawf waa ina naxariista ilaahay inaan rajayno oo aynaan maaragta quusanin waa inaynaan isdhiganine ciqaabka ilaahayna waa inaynu ka baqanno subxaana wa tacaala allaahumma ilaa markaad dhabaytidhowga tahay ead istidhaahdo wallaahi way ku baal saartay xaaladdaa waxaa la badiyaa xagga rajada rijadaa loo bataa ilaahay ku naxariisan doono ilaahay inaanu ku dayici doonin qofka muslimkii xaaladdaa badi rajadaa la badiyaa uu qofku is idhaahdo xaalad kale ayaad ku jirta dayib allah subxaana wa tacaala markuu ambiyadiisa ka warramayay rabbi muxuu yidhi innahum kaanuu yusaaricuuna fi اlkhayraat waxay ahaayeen kuwa khayrka u dhaqsada khayrka ayay ku dhaqsan jireen wayadcuunanaa ragaban warahaba waxay ahaayeen kuwa na oo na bae aynaga rajayn ay rajaynayaan naxariistayada iyo bae ay ka baqanayaan ciqaabkayagaba wa kaanuu lana khaashiciin waxaanay ahaayeen kuwo isukaya dulleya waa ambiyadii ilaahay subxaana wa tacaala ayb marka cibaadada markaad la imanayso waa inaad allah jeceshay subxaana waa inaad salaada ku raaxaysanayso waa inaanay ku dhibin waa inaanay kugu cuslayn hadday ku dhibto oo kugu cuslaato adoo wahsanaya aad kacdo oo aad tidhaahdo waar inaga rida culayskeeda khatar weeye waxa la yaab leh rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayh munaafiqiinta ayaa wuxuu yihi ahqalu الصalaaةi calى اlmunaafiqiin salaaة اlcishaaءi wالsubx munaafiqiinta waxa ugu culus aal macnaa salaadahoo dhani way ku culusyihiine way sii kala culusyihiine waxa ugu culus salaadda cishaa'iga iyo salaadda subax waidaa qaamuu ilaa salaati qaamuu kusaala salaadda markay u kacayaan ilaahay wuxuu iyagoo wahsanaya u kacaan xataa may tukanin lama odhan munaafiqiinta allah wuxuu sheegay inay tukadaan allana inay i yar xusaan laa yadkuruuna allaha ilaa qaliila innaga bal aduukan aan weligiiba tukanayn maxaad odhan munaafiqu wuu tukadaa isagoo wasanuu tukanaya isagoo salaadda ku cusubay u tukanaya balka gidaarkan bacda ku cunaya gidaarkan soo jeeda shanta wakhtiba waxaa laga yaabaa markay ugu badnaan inuu dhammaan horta saddexda aadaanba uu maqlo casarkii iyo maqribkii iyo cishaa'igaba meelahanuu ku jira gidaaradanu fadhiya bacbay calaynbaa bac ugu jirta ma soo kacayo maca kownihii waa shahaadanayo qof muslima uu sheeganayo nacasnimo waxa kuugu filan markaad gaadho heer culammada muslimiintu qof ay isku khilaafsan yihiin aad noqoto ma muslim baa mise waa gaal inta intaynaan kale raajicin ba labada madhab hebel waa qofkaasima muslimba mise waa gaal tarku salaat waa kufri salaadda in laga tagaa waa gaalnimo culimmada muslimiinta qaar badan waxay qabaan inuu taariku salaadku kaafir yahay qaarkood kalena waxay qabaan inuu faasiq yahay faasiq idan markaa qof layskuma hayo ma gaalbaa mise waa muslim qiimaha uu leeyahay waad garan karaysaa dayib markaa waa inaynu ilaahay subxaana wa tacaala cibaadadii jacayl waa inaynu alla jeclaanno rabbi muxuu qur'aankiisa ku yidhi isagoo nebi muxamed la hadlaya salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo farriinta innaga inoo soo gudbinaya qul in kuntum tuxibbuuna allaaha haddii aad tihiin shardi baa lagu xidhay shardi haddii aad tihiin kuwa alla jecel ilaahay haddii aad jeceshihiin fattabicuunii aniga iraaca oo nebi muxameda ah. aniga iraaca haddaad iraacdaan maxaad helaysaan yuxbibkum اllaah allah ayaa idin jeclaanaya allah baa idin jeclaanaya kow maxay kalaa helaysaan wayakfir lakum dunuubakum dembiyadiinnana alla wuu dhaafaya wallaahu ghafuuru raxiim qul adiicu اllaha warasuul war alle iyo rasuulkiisaba adeeca fain tawallow faina allaha laa yuxibu اlkaafiriin baa la yidhi bale haddaad jeedsataan amba ay jeestaan ilaahay ma jecla kuwa gaalada awey allah subxaana wa tacaala aayaddan wuxuu inoogu sheegay sumadda lagu garanayo qofka alla jecel sumad buu leeyahay faa'iidana way leedahay reer baynu ahaan waynu garanaynaaoo xoolaa waynu suntannaa reer waliba sumad buu leeyahayoo mid kaloo baadisoco laydhaabaa loogu sii daraayoo sumaddaa marka la arko waa reer hebel baa la odhanaya haddaba sumadda uu leeyahay qofka ne maaragtay alla jeceli sumaddiisu waa maxay sumaddaa qaado sumadda uu leeyahay qofka alla jeceli itibaacu rasuul weeye salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waa inuu yahay qof had iyo rasuulka ilaahay raaca oo ilaahay adeecsan iyo rasuulkiisa faa'iidada marka aad helaysaa maxay tahay faa'iidadu waxa weeye fanayru naylu maxabbat illaah waa jacaylkii ilaahay baad helaysaa inuu adna allah ku jeclaado subxaana iyo dembi dhaafid baad helaysaa iyo naxariis intaasaad ka macaashaysaa nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam dee wuxuu imminka adduunyada ka sii muqan yahay kun iyo afar boqol iyo afartanka weli waxbaa dheer soo maaha dabcan ile hijrada sanadkii lixiyo tobnaad baa la qoray oo ka horreeyey kun iyo afar boqol baa waxaa ugu qaadanay in laga joogo waa hijradii rasuulka socodku ka yimi rasuulku weli lix iyo toban sannadood iyadoo la joogaa la qoraye ka hor ayaa rasuulku rasuul ahaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh bal waa diiganoo reer hargeysaad tahay xilliganna waad nooshahay qiyaamaha marka la tago rasuulku ummaddiisa wuu garan doonaa ummaddiisa waxbuu ku garanayaa waxa uu ku garanaya summadaas ah haddaad la iman weydo soo afrikaanka medmadoowee cawaankaa aanba ah gaalada ah la mid noqon maysid nebi waliba ummaddiisa waxbuu ku garan doonaa nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam maalinta qiyaamaha la tago Um, intaasoo ummado ka dambaysay amba markuu noolaa qaar badanoo muslimiin oonu arag baa jirae muxuu ku garanaya wuxuu ku garanayaa xubnaha laga weysaysan jiray qura almuxajaliin weysada wejiga nuur iyo labada gacmood ba caddaan doonoo iftiimi doona markaa rasuulku wuxuu kala mid dhigay haddii fardabaadii faraskaagiyo salaanta cadoo jeeyaha cadcad hadduu farda wada midmadow kaa dhex gala soo ka soo sooci bal haddaad weysaysanba weydood kubkaaga weysan weyday muxuu nebi maxamed kuugan ilaahbaa nebi maxamedna garan waaye wallaahi inuu qaar badan garan waayo doono hadday weysaysanba waayaan nasalullahi alcaafiya qaar badan oo durbaannada tunta oo salaad iyo soom mid walba loogu taaglaayahay carar wixii nebi maxamed kugu garan lahaa la kaalay sumadda soo maaha kaadhir ka maarmi weyday xawaalaad tegayso kaarhkaaga dhalashada keen kii codbixinta keen <laughs> kii baasaboorka keen kaarhkii nebi maxamed kugu garan lahaa ma haysa waa weysada weysada wey ayb tiirka lixaad ee cibaadadu cibaadadu qofnaba kama dhacdo cibaadadu waxay waajib inagu noqotaa markaynu qaangaadhno ilaa markaynu ka dhimanayno waajib bay ولا tahay walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun rabbina nebi muxamed muxuu ku yidhi sal alla alay wasalam wacbudu rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin nebi muxamedow cibaadayso oo rabbigaaga caabud xataa ya'tiyaka alyaqiin alyaqiinu huwa almowt ilaa geeridu ay kaaga timaado rabbigaaga caabud qof muslim ah oo aan waanlayn oo qaangaadh ah oo i awood u leh inuu cibaadaysto oo aan cudurdaar haysanin bal muxuu uga tegayaa muxuu cibaadada uga tegayaa qaarkood iyaga shaydaan baa wax kale u waxyooday oo yidhi heer marka la gaadho darajo yaqiinta la yidhaahdo ayay cibaadadu kaa dhacaysa abadan bini aadam meeshuu gaadhay nebi moxamed halkuu gaadhay cibaado cid ka gaadhaysaa ma jirto war diintan qabyo ma laha qofna yaanuu idinku shubin oo ha ka qaadanina waxaan wakhtigii nebiyullaahi moxamed aan diin ahayni maanta diin ma noqonaya nebi moxamed muxuu dhintay diintani iyadoon qabyo lahayn alyowma akmaltu lakum diinakum ilaahay wuu dhammaystiray subxaanahu wa tacaala waa calaamadihii ay saxaabadu ku garteen aayaadkaasi markay soo degeen in rasuulku dhibanayo salawaatu ullaahi wasalaamu calayh rasuulkuna muxuu yidhi xays macnihiisu ahaa maa taraktu shay-an yuqaribukum ila اljannati wayubaacidukum can ilaa waqad aclamtukum aw kamaa qaala rasuulu sal l slam ma jiro shay aad jannada ugu dhowaanaysaan iyo mid aad kaga fogaanaysaan naarta hadduu jiro waan idiin caddeeyey wax walba xataa cadowga ayaa qiray gaalada ah waxay yidhaha rasuulkiinnu wax walba wuu idin baray xataa alkhiraa'a xataa baytalmeyga si aad u gelaysaan <laughs> baytalmeyga oo qofku iska caadi yahay oo iska kaadi tegey qaabku u dhaqmilaayo wax alla diintan wax ka maqani ma jiro qabya ma jirto diintu qabyo ma laha dayib cibaadadaasi naga dhici mayso wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin cibaadadu markaa anwaac fara badan bay leedahay qaybo fara badan cibaado maxaa la yidhaahdaa waxay culammada qaarkood ku tacriifiyaanay ku qeexeen ismun jaamicun likulli maa yuxibbuhu allaahu wayardaah waa magac koobaya wax kastuu alla jecel yahay oo uu raalli ka yahay wax kastuu alla jecel yahay uu raalli ka yahay oo wax kastuu alla jeceliyu raalli ka yahay sidaynu ku garanaynaa dee allah baa ina faraya iyo rasuulkiisa salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi inaynu la nimaadno dayib hadday camal tahay hadday aqwaal tahay salaadda waa cibaado sakada soomka xajka waxaa la yidhaha waa cibaadaadka ugu waaweyno waa arkaanulislaamki sidoo kale waxaa ibaadadka kamida mid ah wanaagsan runta oo kale sidqu اlxadiid waa cibaado qofku inuu run sheeg yahay runta sheego waxaa cibaado ah inaad ammaanada ilaaliso wixii laguga ammaanay amba mas-uuliyada ha noqdaan amba hadal qof kugu aaminay oo kugu siraystay ha noqdo amba adduunyo laguu dhiitay ha noqoto ilaalinta aad ilaalinayso iyo siinta aad siinayso ciddii lahayd waa cibaado waalidka oo loo samafalaa cibaada waalidka oo loo samafalaa waa cibaado qaraabada in la xidhiidhiyaa waa cibaado ballanka iyo cahdiga in la ilaaliyaa waa cibaado muslimiinta in loo nasteexeeyaa waa cibaado wanaagga in la faraa waa cibaado xumaanta in laga reebaa dadka muslimiinta ah waa cibaado jihaadku waa cibaado deriska iyo jaarka inaad u samafashaa waa cibaado agoonka inaad u samafashood u ixsaan samayso maalkiisana aad iska ilaaliso una ilaalisaana waa cibaado miskiinka waxtarkiisa iyo kaalmadiisu waa cibaado xoolahaynu dhaqanna ayaa xataa cibaadah xoolahaynuhaeygaasi hadduu bakteyo amba harraadan yahay amba uu oomayo oo aad siiso wuxuu ku noolaado ayaad ajar ku helaysaa ducadu waa cibaado aad allah baryayso subxaana wa tacaala adducaa huwa alcibaada baa rasuulku yihi sal allahu alayh wasalam allahna wuxuu uhi astajib lakum ibarya baryadiinna waan aqbali doonaaye ibarya udcuunii astajib lakum ibarya baryadiinna waan aqbalaya idan cibaadadu marka hadday baryadu cibaado tahay rabbi keligii un bari iska dhaqaanaayo dadkeenna markay dhibaata hesho waxaad arkaysaa isagoo cuciltila u qayshanaya allah waxaan baryey awowgey waxaan baryey awliyada waxaan baryey kan waxaan baryey wax allo waxaase waxba kuu tari maaya allah baa kugu filan qofku hadduu nool yahay oo wuxuu awood u leeyahay aad weyddiisataa iyadu dhibaato ma laha oo waxaa la yidhaahdaa maa yaqdir alxayu alxaadir reebelow shaha inaa shub baska inaga bixi cashada inoo qaad sax qaadka inoo qaad kuma jirto waa baabka xaaraan wey kaas ayb sax wey wuu hadduu kari karaya <laughs> miskiinka ayaa la mida ducada waa cibaado dikrigaa cibaadaha qur-aanka la akhriyaya cibaadaha waxaa intaas soo raaca waxyaabo la yidhaahdo acmaalu اlquluub camalada qalbiga laga qabto camalada qalbiga laga qabanaya maxay tahay waa jeclaantaad ilaahay jeclaanayso subxaanaه wa tacaala amba rasuulkiisa aad jeclaanayso baqaha oo camal qalbiga ah, aynu alla ka baqanayno u noqoshadaynu alla u noqonayno ilaahay diintiisa aynu u gaaryeelayno sabirka aynu ku safarayno xukunka ilaahay wuxuu alla inoo qadaray nimcada ilaahayna siiyeynu ugu shukrayno ilaahay subxaana wa tacaala qadarkiisa iyo qadahiisa aynu ku sabirro alla inaynu tala saaranno allah subxaana wa tacaala inaynu raxmaddiisa rajayno allah inaynu ka baqanno ciqaabkiisa fadiinu kulluhu daakhilu fi lcibaada baa la yidhahdaa diintu siday u dhan tahayba waxay gudagelaysaa cibaadadii ayb acdamu lcibaada haddaba cibaadada maxaa ugu weyn cibaadada waxa ugu weyn wuxuu alla inagu waajibiye subxaana wa tacaala waxa kaloo ugu weyn in laga fogaado amba ka fogaanshaha waxyaabuu alla xarimay ilaan tarkiga amba ka fogaanshaha wuxuu alla xarimay ka fogaanshahaasi cibaaduu noqonaya sinada in lagu dhacaa waa dembi waa xaaraam waa kabiira min alkabaa'ir in laga tago oo la yska daayo laga fogaadaana waa cibaado dhinaca kale markaad eegto dayib inay cibaadaadka ugu wen yihiin waxyaabuu ilaahay waajibiyey rasuulku eh, xadiis qudsiya wamaa taqaraba ilaya cabdii bimili adaa'i ma ftaradtuhu calayh addoonkaygu iguma soo dhowaada buu rabbi yidhi wax ka wey wax la ah waxyaabihii aan ku fardiga yeelay amba aan ku waajibiyey cumar ibnu khaaab muxuu lahaa raimah radia allaahu canhu afdal اlacmaali ma ftarada allah waxaa camal ugu fadli badan wixii ilaahay kugu waajibiyey inaad gudato shantaada salaadood sawmkaaga sekada haddii alle ku waajibiyey xajkaaga haddii ku waajibaad awoodo waxmaa ilaa daalik ayb walwarac camaa xarama allah iyo maaragtay inaad ka dhowrsato ood ka fogaato waxyaabihii alla xarimay subxaana wa tacaala ayb ilaahayna aad rajayso waxaa agtiisa yaalla subxaana wa tacaala ogoobey goormaad rabbi ugu dhowdahay ma markaad taagan tahay markaad diyaaradda fuusho dayax gacmeed haddaad raacdo goormaad rabbi ugu dhowdahay <laughs> qofku wuxuu rabbi ugu dhow yahay markuu sujuudda ku jiro ogow markuu wejiga dhulka ku hayo waa xubintiisii ugu sharafta badnayd qofna ka aqbali maysid wejigaagaasi inuu wax gaadhsiiyo meelahan inuu wax kaaga dhufto suurtagal meelahan laakiin arga inuu kaa dharbaaho amba candhuf wejiga kaaga tufoo geeri baad ka xigtaa dayib rasuulku muxuu idhi sala allahu calayhi wasalam aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi huwa saajid addoonku wuxuu rabbi ugu dhow yahay markuu sujuudsan yahay wasjud waqtarib qur-aanka sujuud oo dhowow alle u dhowow subxaana wa tacaala sababtu maxay tahay xadiid kale qofku markuu salaada u taagan yahay cidda uu la faqaya allah weeye inna axadakum idaa qaama fii salaatihi fa innamaa yunaaji rabbahu bukhaari baa wariyey ilaahay baad la faqaysaa subxaana wa tacaala bale qof kastooo innaga inaga midii ilaahay buu ka helayaa farrin wax la yaab leh awoodda ilaahay subxaana wa tacaala dhammaanteen muslimiinta caalamka tukanayoo dhan qof waliba markuu faatixada akhriyayo ilaahay baa toos ugu jawaabaya alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin allah muxuu yidhaahdaa xamidanii cabdii addoonkaygiiba ay ammaanay alraxmaani alraxiim أثنى calaya cabdii maaliki ywmi اddiin majadanii cabdii addoonkaygiiba ay weynaynaya markaasaa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin markaad marayso alle muxuu odhanayaa taasi waa tii naga dhexaysay aniga iyo addoonkayga haadaa maa baynii wa bayna cabdii walicabdii maa sa'al addoonkaygu wuxuu leeyahay wuxuu iga dalbado iyaaka nastaciin wixii ka iyaaka nastaciin suuraddu intay ku dhammaanayso o dhan waa barye aynu ilaahay baryayna faatixada iyo badhogow allah baanad ka helaysaa adigu munaajaad bayd ku jirta dayib marka haddana qaladka iyadoo noocaasa iska jirta ad arkaysaa dadka in badan oo dayacaya cibaadaadkoodii salaadii buu dayacaya jamciyo jamaacadii buu dayacaya sadaqaadkii iyo sekadii baanu bixinayn qaadhaanka uu ku wanaagsan yahy <laughs> waa hebelo ardaagu markuu u tagay laydhaha wadaynu samaynaynaa dawga ka dhacda amba hawd u baxda waa mil waxbuu bixinaya sekada markay gaadho abadan ma biin all wau tarisaa ma jiraas ma bixinaayo dadka qaarkood baa markuu dadka la joogo qof akhlaaq wanaagsan oo dhaqan wanaagsan ah laakiin waalidinkaar ah qaraabadiisa aanu wanaagsanayn haweenaydiisa markuu u hoydo balaaya ay u hoyto nooc kale ah sax maaha kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi fii saxiixi muslim haddaad mas-uul tahay amba aad xaakim tahay oo ummadda aada xukumayso ilaan wilaayadda amba mas-uuliyaddu labay u qaybsantaayoo waxaa la yidhaha waa wilaayadda guud amba xukunka guud iyo ka gaar ahaaneyd qof waliba waa xaakim weeye dadku inta badan dawlad iyo madaxweyne iyo wasiirunba indhaha ku taagaan adiga laftigaagu mas-uul baa tahay oo dawlad yar oo reer hebel reer cali laydhaa baad xukuntaa qoyskaaga ayaa cadaalad kaaga bahan kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi adaa lagaa doonaya haddaad carruurtaada iyo dumarkaaga mid iyo ka badan haddaad leedahay haddaad u cadaalad samaysato u cadaalad samayso ilaahay midigtiisaad fadhiisan doontaa maalinta qiyaamaha ummad haddaad mas-uul ka tahay ood u cadaalad samayso midigta ilaahay baad fadhiisan doontaa nebi moxamed baa inoo sheegay ina almuqsidiina cinda allaahi calaa manaabira min nuurin calaa yamiini araxmaani wa kiltaa yadayhi yamiin aladiina yacdiluuna fii xukmihim wa ahlihim labadii mas-uuliyadood ba ilaahay uu israa rasuulku u wuxuu yidhi kuwa cadaalad sameeya ilaahay agtiisa waxay ku fadhiisan doonaan manaabir amba kuraasi nuur ah weliba allaha raxmaankaa ah midigtiisay fadhiisan doonaan labadiisa gacmoodna waa midig waa kuwo kuwaasi aladiina yacdiluuna fii xukmihim wa ahlihim waa kuwa xukunkooda na ku cadaalad sameeya iyo ehelkoodaba marka baaraka allaahu fiikum waa inaynu cadaaladda la nimaadno waa inaynu dadaalno waa inaynu islaano marka cibaadadu inta aynu sheegnay kuma koobanto oo waxaa la yidhaha cibaadadu in yaroo cidhiidhiya maaha cibaado waxaa la yidhaha wax kastooo ilaahay iyo rasuulkiisu ay jideeyeen hadday hadal tahay hadday camal tahay hadday niyada tahay carabka waxa ka soo baxaya xubnaha waxaynu ku samaynayno had iyo jeraale waxaynu doonno maqaasid alquluub baa la yidhaahdaa waa cibaado qofka muslimka ah xataa noloshiisa oo marka dambe cibaado noqonaysa xataa waxaad cunayso amba aad cabbayso iyo hurdada aad seexanayso haddaad ula niyooto inaad awood ugu yeelatay daacada ilaahay goor hore wallahi iska seexo si aad habeenkii u soo kacdo goor hore seexo si aad suxuurta ugu soo kacdo goor hore seexo goor hore seexadaa aad salaada subax ugu seexato u soo kacdo goor hore seexadaasi waa cibaado hurdadaad socotay baa cibaado kuu noqonaysa tusaalaynu soo qaadanaynaa xataa hadduu ninku xaas leeyahay wadaaddiisa ma og tahay dee la dhaqankeedu hadduu u guursaday inuu xaaraantana iskaga ilaaliyo waa cibaado nebigu wuxuu uhi salى اllahu عalayhi wasalam ina bikulli tasbiixatin sadaqa subxaana allah tasbiix waliba waa sadaqa wa kula takbiiratin sadaqa allahu akbar waa sadaqa alxamdu lilaahi waa kula taxmiidatin sadaqa لا كل تhليiلة صدقة وأمروا بمacروuف صدقة wanaagaad qofka barto xumaantaod ka reebto muxuu rasuulku gaadhsiiyey wa fيi buضci أxadiكم صaدقة xataa qofku xubintiisa taranka kelmada uu sameeyey ee reerkiisa ajar buu ku helaya saxaabadu way weydiiye waxay la noqdeen shay maaragtay ay doonaan inuu ayأti أxadunaa shahwatahu wayakuunu lahu fiiha ajra ajr oo rasuulka ilaahayow mid ina naga madiimo wuxuu la imanayaa shahwadiisii uu iska xaajo gudanaya markaasuu weliba ajar ku helaya waa sariirtii waa habdhaqankii islaanta waa iska wada garanaynaa soo ma ajar buu ku helayaa rasuulku si kale ugu dhegay su-aashii buu kaga jaha in ara'aytum low wadacahaa fii xaraamin akaana calayhi wisrun ka warrama xubintiisaa taranka hadduu xaaraan ula kici lahaa soo kuma dembaabeen haa wuu ku dembaabi lahaa hadduu sinayso sooma dembaabeen haa dee tan xalaashaa haddii xaggeedana waa inuu ajarna helaa dee karkana tuuraa soo maaha sax ayb fakadalika idaa wadacahaa fi اlxalaali kaana lahu ajrun waa galmada laftigeediibaa ajar lagu helayaa ajar lagu helayaa dayib markaa waxaa kaloo cibaadaadka ka mida mar kastoo qodax qoraxe ay cadaydu soo baxdo laba qof haddaad wanaagu samayso waa sadaqa qof aw raraya haddaad awrka la rarto amba gaadhiga aad la rarto sadaqaad helaysaa kelmadda wanaagsani waa sadaqa alkelimatu ayiba sadaqa tallaabo kastood xagga masaajidka u soo qaadaysaa waa sadaqa ila asalaa waddada dhagaxa dadka ay jiidhayaan carruurta amba dadka waayeelkii ku turunturoonayaan aad ka dudaa waa sadaqa wa tumiidu aladaa cani dariiqi sadaqa marka baaraka fiikum allaah baa wuxuu inoo abuuray inaynu caabudno yaa ayuha annaasu ucbuduu rabbakum aladii khalaqakum waاladiina min qablikum lacallakum tattaquun aladii jacala lakum اlarda firaasha wالsamaaءa binaaءa وأنسل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون إلهي وحو ليه دادو عابد ربك إذنك إذن أبوري إيكو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 xaaskiisu ay u shaqayso xaq bay ku leedahay ninkii biil ma laga raba haday islaantu shaqayso aq loogu leeyay masruufaysa waa isku cunta haddii ay israali ka tahay waa beesheeda laakiin isagay waajib ku tahay inuu ninku shaqeeyo waa inuu shaqeeyo wey imaamku uu fadhi salaada u tukado dadka fadhi ugu tukanaya hadduu ku bilaabay insha allah waxaa loo jeedayane waa imaam laha ugaaro lagu xareeyo oo banaan tahay inan in meel qobanina lagu wallahi culimadu inamadaabay ka hadlaan inantu inta gurigooda ay gaadhi karto waa inay gurigooda joogto lama dayaco hablaha dibad looma saaro meel gaarana lama geeyo waa in hablaha gurigooda inantu waalidkeeda aanay ka fogaanin oy waalidkeed la joogto markaa meel gaara in la dejiyo lagu xareeyo dhibkeeda iska leedahay inantu gurigooda ha joogto horna in la sii haysiiyo bilka xeerkii dhac iyo wax kamsin oo kale sharciya ma banaan tahay inuu intuu soo galo wuxuu qabaa ninku khidbo wax la yidhaha inuu samayn karo soomaalideeni horena way taqaanayo inantaasi way doonantay baa la odhan jiray intaan meher ku dhicin ayaa reerka inanta la weydiin jiro way bixin jireen oo inantaasi hebel bay u joogtaa way doonantay laakiin inuu isla sawiro ama meelaha waxaan ku arkay iyadoo la hambalyeynayo oo waxaan bannaanayn weeye naagtiisiiba ma aha muxuu isula sawiraya mushkiladda kalean ayaamahan ku arkay dhallinyarada in beelahaa dee waxaana tidhaahdaan ma aqaana anugu laakiin mowl yaraan haystaa marmar waxaa iga soo dhex gela xayeysiiso ilmo yar baa la qorayaa sidaasuu u dhigayaa habar baabuu ka dhigayaa oday gaboobay waxaas waa kadib waa been sawirkaagu kolba marxalad buu maraya markaa aad yar tahay wuu yar yahay waa inay laakiin marna rag waaweynaan wadaada ah ayaa iyagoo gaboobe iska tusay laa ilaaha ila allah waa kadib waxaas wax banaan ma aha waxaan wax walba wayna la gaadhayaan <laughs> wax walba dablajadaasi waa halis weeye markaa dhallinyaro isilaaliya waxaan kaloo idinka digayaa diintiinna inaad ka qaadataan internetka iyo googlaha war diin lagama qaato nin baa ku odhanaya xadiiskaasi waa daciif oo adar yaa daciifiyey googlahan ku arkay goormuu noqday bukhaari iyo muslim iyo ragga ibnaqaani iyo albaani iyo culimmadii war meelaha ha gelina balaayaa ku jirta iminka dhallinyarada dhexdooda inxiraaf badan waynu sooda ognahay xays maxaan ma ogin khalal badan baa jira in badan oo idinka mida waxay wax ka qaataan cadnaan ibraahim ninka la yidhaahdo ee caqlaaniga ah muctasiliga ah oo axaadiistii rasuulka qaybo badan sayday oo diiday in la qaato cadnaan ibraahim ma dhakhtar bu ma wuxuu ahaa wadaad sheekh oo diinta sha abadan dhakhtar wuxu aha suuska daweeya ilkaha dhakhtarka abuu ahaa tiin shaqaba kuma laha war waxaasoo midhan iska ilaaliya alla ka baqa subxaana wa tacaala khayr allah ku siiyo baaraka allahu in la soco salaadda salaaddu wax salan maaha nebiyullaahi moxamed markii ugu dambaysuu dhimanayey asalaa asalaa wamaa malakat aymaanikum salaadda salaadda baa rasuulku yidhi dee salaadoo keliya tukada maaha bariddeeduna way la socotaa baristeeduna way la socotaa kule raggii dacwada iyagoo yaryar sheekh cabdilaahi baa idin jooga ilaahay khayra siiyo isagoo yar baan garanayaa dhowri sideetamaadka iyo wixii ka horreeyey intaa diinuhunbuu ku dhex jirayay wixii idinka khaldamaysa iyo dee raggiisa la mida masaajidka idinla jooga wixii idinka ishkaal gala weydiiya ceeb maaha asalkaba xishoodku wuxuu keenaa in allaha laa yastaxyii min alxaq xaqa lagama xishoodo nebiyullaahi moxamed wax walba saxaabadu way weydiin jireen saxaabiyad xataa waad garanaysaa umuslaym Eh, rasuulka salawatu llahi waslam maxay ku lahayd awataxtalib lmara yaa rasuul allah haweenaydu riyada markay riyooto riyada miyo ku biyo baxdaa weydiisay ma waa qof dumara sax cibaadadeedaa ku xidhan waayo waxaa shareecadan aynu naqaanaa qusliga maydhashada jinaabada marka laga hadlayo habeilan dhallinyaraa tiino habeenkiisoo ma riyootaan riyadaa habeenkii aa riyootaan ma biyo baxde mise maydaan biyo bixin haddii adoo wax rogrogonaya aad iska oon waxba aanay kaa imanin maydhasha waajibkuguma aha haddiise ay wax kaa yimaadaan waad maydhanaysaa xataa haddii aad aragto macawistaadii iyadoo dhegdheg ku yaalla aroornimadii ogoobay inaad riyootay ood ilowday markaa maydho galmadaa ka duwan xaaslaydaan la hadlayaa marka dhallinyaro kuma jirto ninku haweenaydiisa markuu u tago haddii siduu hawshii u waday uu guro waxbaba ka iman waayaan maydhashada waajib bay ku noqonaysaa waajib bay ku noqonaysaa haddii ay wax ka yimaadaanna waa sax oo waxyaabahaasoo dhan marka allah idin barakeeyo diinteennu waa waasix wax allo wax ka dhimani ma jiro islaamka marka baaraka allaahu fiikum hala dadaalo barashuunbaa inaga xigta islaamkeenna iyo innaga waxa inoo dhaxaysa uun inaynu baranno uun da'na kuma xidhna nebiyu laahi moxamed calayhi salaatu wasalaam afartan jir baa waxyigu ku bilaabmay culimmadii muslimiinta hore dhan iyagoo waayeela wax wada barteen idinkuna nin waliba daa'ir kastana waynu baran karnaa ilaa maantadaa qofku barasho ka dhargi maayo marka allaha idin barakeeyo masaajidka wakhti siiya idinna wax barta salaadda ii saxadheh war ataxiyaadka ii saxadheh bal maalan dadkeenu ataxiyaadka odayga arkay wuu ataxiyaadsanaya masalan berigii hore dee madhabkii shaaficiyada siiqadii ibnu cabbaas bay ku taxiyaadsan jireen soo maaha attaxiyaatu almubaara almubarakaatu bay yidhaahdaan ma ogta almubarakaatu almubarakaatu wuu ka qaldan yahay almubaa waa in loo saxo waa in loo saxo oo la saxo almubaarakaatu la yidhah almubarakaatu buu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 يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له متفق عليه روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام